bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح bn cabdillahi اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyna can cmr bn dinar can abi qabusa mowla cabdillahi bn cawn اlcaas can cabdillahi bn cawn اlcaas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi wslm alraaximuun yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wa min taraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul almutuun khaasatan usuul xadiid almustafaa warasuul mujtabaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin yafuuz bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis alraabic cashar min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylati اlihnayn athaani min shahri شhهri di lxija caami alfi وarbacumiئa watiscin wahalaaثiin hijrat اlmustafa salى اllahu عalayh wali waslem ضimna silsila duruusi xadiiث اlmustafa salى اllahu عalيh waslm bada bkitabi اarbiciin waintaha bisunan wasaaxiin ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazqna ikhlaas fi lqowl اlcml inahu samiic mujiib اdacwaat majliskan waa majliskii afar iyo tobanaad ee majaalis dulmarkii sharxa kooban ee kitaabka macaalim suna nabowiya sheekh saalix hishaami xafidahu اllah habeenkan waa habeen isniin ah bisha dilxijana ay tahay taariikh labo ama habeenka labaad ay tahay kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ilaan shali waa la arkay sida meelo badan laga soo sheegay shali ama habeen hore bisha waa la arkay marka maanta waxay ahayd kow caawana waa laba maadaama bisha ay bilow tahay oo hal habeen ayna dhaaftay ama hal maalin in acmaasha cidda xajisana waaba xajisay oo cidda xajka ilahi u qadara subxaana wa tacaala allahu yasiree way xajisay marka iyaga xajkooda allahu aqbala hana dadaaleen cidda aanan xajinaynoo joogtana tobankan maalmood waa toban aad u qiimo badan nabigeenana sala allahu caleyh waali waslem wuxuu caddeeyey camal bini aadanka u qabto tobankan maalmood toban la mid inaynay jirin oo acmaasha lagu qabto tobankan maalmood ay aad iyo aad u khayr badantahay u qiimo badantahay culimadu waxay leeyihin marka afdalu ayaami addunya cashra dilxija alcashru lwal min dilxija wa afdalu layaali addunya waa cashr alakhiir min ramadaan saas ay yihahdaan habeenada ilaahay u khalqi subxaana wa tacaala habeenada ugu qiimaha badan oo ugu khayrka badan waa tobanka habeen oo bisha ramadaan u dambeyso cashar awaakhir oo laylatulqadarka ku jirta sida nabigan uu sheegay sal allahu aleyh wali slam faltamisua fi lcashri awaakhir iyo tobanka maalin ahaan ayadna saasoo kale ayaamaha adduunka ugu qiimahaba ugu khayrka badan waa tobankan dilxija marka maalmihii habeenadii u dadaalaynay habeenihii u dadaalaynay ahayd ramadaanka tobankii dambe in maalmahana khayrka looga dadaalo oo la sooma oo sadaqada la badiyo quraan aan akhrinta la badiyo dikriga allah subxana wa tacala la badiyo istikfaardii toobada la badiyo ciddii damacsan inay udxiyo ay muxuu ahaa qashana ay waxyaabaha timaha iyo cidiyaha iyo waxyaabahaas ay faraha kala baxdo waxba ayna jarin ilaa muxuu ahaa ciidda laga soo tukado xoolihii la birayo intaas waa tambiih cashirkii ayaan u gelaynaa insha allahu tacaala casharka caaw wuxuu ka bilaabanayaa kitaab aliimaan bilqadar ayaan kusoo jirnay oo maqsadka caqiidada hoos imaanayey baabu alcamali bilkhawaatiim baabun hada baabun baab weeyaan alcamalu camalka bilkhawaatiimi khaatimada ayaa loo eegaa ood muxuu ahaa ku sugnaanayaa wanaagiisa iyo xumaantiisa camalka qofka uu samaynaa wuxuu macno ku yeelanaya ama uu ku macno beelayaa gabagabada marka la gaaro haddii gabagabo wanaagsan qofki ilaahay subxana wa tacala u waafajiya haba soo xume ee horaane waa waxaa weye wanaag ayuu la kulmaya qofkii sidoo kale waxaa weeyaan wanaag soo waday oo kadibna xumaan ku gabagabeeyana waa in marka xaaladda ay xumaatay marka in aada looga dadaalo khawaatimta lagu dadaalo waa wax aada muhiim u ah waxaadna garanaysaan khawaatimta qiimaha iyo booska ay joogaan in nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam markii adeerkiis abu aalib uu dhimanayay waa tii aada imaaday meeshii goobtii aad ugu imaaday kadibna adeerow hal kelima oon ilaahi agti subxana wa tacaala kaaga marqaati kaca idhah oo laa ilaaha ila allah intaa un bas intaas intaas nabigan wuxuu xoogga saarayay ninkan in loogu khatima khayr oo towxiid muxuu ugu khatimo rabbigan subxaana watacaala saasuu qudaraynaya laakiin arrintii waxaa horjeero u noqotay oo diiday bacda mashiiati illaahi tacaala oo sabab u noqotay atargabu can millati cabdilmualib halkaas kelima eega ma awowga adeerka mxuu aabbaha cabdilmualib ahaa diintiisii aabbaha cabdilmualib ahaa diintiisii miyaad nacaysa oo diin kala qaadanaysaa intaas ayaa waxay noqotay mar alle markuu soo eh, damca inuu kelimada ku dhawaaqo nabigan hadalkiisa dhegaystaba kelimadaas ayaa marka horjare u noqotay ilaa uu marka dambe kaga dhinta huwa calaa millati cabdilmualib ciyaadan billah marka khawaatimta in aad dadaalo allana aada loo baryo inta badanna qofka adduunkan haddii aad ilaahay subxaana wa tacaala dartii wax u jiray cibaado noqotaya iyo waxay noqoto ha noqoto khayr ah eh, haaliban waxyaabaha sirta ah bannaanka wuxuu soo dhiganaa oo ummadda hortooda uu ka dhihi ama ummadda hortooda uu ku samayna iyo wax guriga iyo meerku gooni yahay uu samaynaana camalkaas haaliban ay iswaafaqsan yihiin ama kan guriga uu sii fiican yahay iyo cidlada uu sii fiican yahay haaliban khaatimada qofka ilahi subxana wataala kama hadlaysa culimadu leeyihiin nasal allah lana xusna alkhawaatiim waayo xadiidka laba boqol iyo sideetanaad can sahl bni sadi saacidi radi allahu taala an arda ana rasul rsulka sal allah alay w slem iltaqaa waxaa kulmay huwa nabigeena sal allahu alayh waali waslm iyo wlmushrikuuna mushrikiinta ayaa kulmeen faqtataluu kadibna way islaayeen oo dagaal ayay wada galeen falamaa maala goortuu usoo leexday sal allahu alayh wali slm rasuulula rasulka al sal allahu alay slm ilaa caskarihi saldhigiisa markuu nabigan usoo leexday oo saldhigii loo soo laabtay ilaa dagaalka markuu socdo muddo macyan la gaaro waa la kala nasani marka markuu nabigeena usoo iishay ood usoo noqday saldhigiisii oo waamaana alaakharuuna gaaladiina ay u iisheen kuwii kale ilaa caskarihim saldhigoodii wa fii asxaabi rasul rasuulka ale saxaabadiisana waxaa ku jiray rajulu nin baa ku jira waa lii sunna sanay dabcan nin baa ku jiray laa yadacu lahum aanan ka tegaynin gaalada shaadatan jamaacada gaalada qofka dhexbaxa aanan ka tegaynin walaa faadatan iyo qof keligii aanan ka tegaynin ilaa haddii aad la kulma itabacaha uu dabageli yadribuhaa isagoo ku garaaci oo ku dili bisayfihi sayftiis nin saas ayaa saxaabada nabigeena ku jiray calayhi sala slam geesi ahayo ninkiiba gaalada dhinac ugu yara sayro ugu siratayo dhinac ugu yara baxa markiiba intuu ku booda ayuu seefta ku boobi hadduu qof keligii arkana sidaas oo kale nin wuxuu ahaa marka aanan waxba ka tegaynin waayahay fa qaaluu waxay yidhahdeen maa ajza muusan gudanin oo hawshii laga rabay ma gudanin minaa annaga alyowma maanta axadun qof kamaa ajzaa siduu u gutay fulanun hebel hebel siduu maanta hawshii laga rabay u gutay gaalada inuu qoorta ka jaro oo gaalada aad muxuu u fara sidii laga rabay uu gutay laakiin annaga cid nalamid ah cid ninkaa cid lamid ah naguma saasay dheheen fa qaala rasul rasulka alla wuxuu yidhi sala inahu isaga min ahli nnaar ciyaadan billah ninka isaga ah ood hadda sheegaysaan ood ammaanaysaan waa ahlu naar fa qaala rajulu nin ba min alqowmi saxaabadii ka mid ah, ana aniga ayaa saaxibuhu maanta la jiri oo ninkaas dabageli xaaladiisaan ogaani qaal wuxuu yidhi fakharaja macahu uu la baxay kulamaa waqafa meel goor alle goortuu istaaga iyo meel alle meeshuu istaaga waqafa macahu la istaagi waa marka dagaalka laiskugu laabto marlabaadka dabcan wa idaa asraca hadduu degdegana asrac macahu la degdegi qaal wuxuu yidhi fa jurixa arajulu ninkii waa la dhaawacay jurxan dhaawac shadiidan aad daran ninkii gaaladii mid kastoo dhinac u baxa iyo mid kastoo keli noqda muxuu ah mid walba ka jarayay ayaa dhaawac weliba aad u daran la dhaawacay fastacjala wuxuu degdegsaday marka almowta geerida inuu degdeg u dhinta ayuu degdegsaday ayuu muxuu jeclaaday ood ku tallaabo qaaday weyaan xanuunkii ayaa ka tirabatay fa wadaca markaasuu saaray nasla sayfii sayftiisa qeybta dambe oo la qabsada daabka dambe ayaa wuxuu dhigay bilardi arrada wa dubaabahu caaradiisana wuxuu muxuu ahaa saaray bayna hadyahi labadiisa naas intuu dhexaysa ayuu caaradii seeftanisaa u saaray uma intaa kadib taxamala calayhi calaa sayfihi seeftiisa ayuu isku korlagday isku kor riday isku kor tuuray faqatala nafsahu naftiisa ayuu marka dilay nin seef ay ka gashay oo ay halka kaga baxday halkaas naasaha udhexeeya oo muxuu aha sambabadii wixii ay wada jeexday miyaa noolani faqatala nafsahu naftiisa ayuu dilay fakharaja arajulu ninka ayaa marka soo baxay ninka dabagalay ilaa rasulilahi buu u soo baxay sal l slam faqala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qiraya anaka adiga rasul rsulka inaad tahay qal u maadaaka arrinkaana muxuu ahaa oo maxsaa u tirin qala wuxu yidhi arajulu ninka alladii kaasoo dakarta aad sheegtay anisan gordhow inahu isaga min ahli naar ahli naar inuu yahay fa acdama annaasu dadkana ay weynaysteen daalika arrinka isaga oo ahlinaarnimadiisa aad ku sheegtay ay weynaysteen e faqultu waxaan idhi ana lakum faqultu kadibna aan idhi aniga ana aniga ayaa lakum adinka bihi ninkaas idinkaga filan xaaladiis idiin soo ogaani fakharajtu kadibna ninka waan baxayo fii alabihi inaan ninka dabagalo Eh, baarbaaritaankiisa iyo raadintiisa ayaan u baxay uma intaa kadib juruxa waa la dhaawacay dhaawac shadiidan daran fastacjal mowta geerid ayuu degdegsaday fa wadaca wuxuu saaray nasla sayfihi seeftiisa eh, daabkeeda iyo meesha la qabsani fi lardi ardada ayuu saaray wa dubaabahu caradiisana seefta caradeedina bayna adih labadiisnaso dhexdooda ayuu mxuuah saaray uma taxamala caleyh wuu isku dultuuray faqatala nafsahu naftiisa ayuu mxuuah dilay faqala rasul rasulka wuxuu yihi sal la alay markaas ayada agteeda wuxuu yidhi ina arajula ninka ama qofka la yacmal wuu camalfalaya camala ahli ljanna camalka ahlu jannada ayuu camal falaya fii ma yabduu linaas fii ma yabduu linnaas dadka sida umuuqata waa xadiidka xali aan sheegaynay fii ma yabduu sida u muuqata linaas dadka wa huwa isagana min ahli naar ahli naar uu yahay weyaan waina rajula ninkan la yacmalu camal fala camala ahli annaar camalka ahli naarka ayuu camal falaya fii ma yabduu linaas dadka sida u muuqata wa huwa isagan min ahli jannati ahlu janna weeyaan marka khaatimadii waa kaas ninkii inta ogaanta maray oo gaaladii aad u dhibaateeyey oo nabiga calayhi sala slam garab u noqday saxaabadii garab u noqday diinta alla u gargaaray maca daalika haddana naar ayaa muxua ilaahay subxaana watacaala inuu cadaabo ayuu nabiga noo sheegay sala allahu aleh wasalam wuxuu ku mxuu ahaa ku dil naftiisa ayaa lagu cadaabi doonaa sun hadduu cabay sunta ayaa lagu cadaabi hadduu iska soo tuuri dabaq sara dabaq ayaa lagu cadaabi um, saasunbaa mxuu ahaa aan lagu wadi haddii aad mxuu ahaa toorri isku dhuf ayuu mxuu aha sidii iskugu dhufan haakada intaba axaadiisa kuso aroortay xadiidka laba boqol iyo ko iyo siddeetanaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda cabdiraxmaan sakhdawsi raawiyat alislaam ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi ina arajula ninka la yacmal wuu camal falaya azamana zaman iyo muddo alطawiila ee aad u dheer bicamali ahli اjanati dadka ahlujanada camalkooda ay camal falaya uma intaa kadib yukhtamu lahu waxaa lagu gebagabaynaya camaluhu camalkiisa bicamali ahli الnaar ciyaada bilah naarka camalkooda ayaa lagu gebagabaynaya waina rajula ninkan la yacmal wuu camal falaya markii rajul la yihahdo wixii ay shareecada ay dhinac u saartay waa raggii dumar isaga mid weyaan waina rajula ninka la yacmal wuu camal fala azamn zaman aawiil ee dheer bicamali ahli naar ahli naarka camalkooda iyo camal fali uma intaa kadib ikhtuumala waxaa loogu khatimaya bicamali ahli janati ahljana camalkooda loogu khatimaya xadiidkan imaam muslim ayaa soo saaray kii horena muttafaq ayuu ahaa xadiidka laba boqol iyo laba iyo siddeetanaad can anas bin malik waxa la weri khaadima rasul lah sal slm ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi ina rajula ninka la yacmalu wuu camal falayaa alburhata zabanka aadka u dheer oo min cumrihi cumrigiisa ka mid a ah. bilcamali camal ayuu ku camal falaya aladii kaasoo low maata caleyh haduu dakhala aljana janna ayuu geli lahaa burhada waxaa laga yaabaa in loo adeegsada zamanka yar oo dadka aysa u haystaan oo sida hunayha oo kale ay u adeegsadaan oo hunayha iyo burhada inay isku mid yihiin oo zamanka gaaban ay u qaataan laga yaabaa waana ku badanta carabka iyo khuabada iyo dadka mxuu ahaa aad bay burha waxyar bay u qaataan laakiin sida saxda waxaa weeyaan hunayhada waa waxyar nacam sax weyaan laakiin burhada azaman awiil waa kelimaadka dadka cagsigeeda ay u fahmaan oo waxay u fahmaan alburhadaas wax yarn u ya lakin maaha waa zamanka dheer ayaa burha la yihahda weyaan barhana waa la yihahdaa bifatxi albai wa bidamiha waayo ina rajula ninka la yacmalu camal falaya alburhata zaban dheer oo min cumri cumrigiis kamid a bilcamali camal aldi kaasoo low maata caley haduu ku dhiman lahaa dakhala janna janna uu geli lahaa ayuu ku camal falaya hadduu camalka isaga ku dhiman lahaa janna ayuu geli lahaa fa idaa kaana goorta ahato qabla mowtihi geelidiisa ka hore taxawala wuu wareegaa oo facamila wuxuu camal falaa camala ahli naar ahli naarka camalkooda ku camal falaa famaata kadibna uu dhinta fadakhala naar naar ayuu gala waina rajula ninka la yacmalu camal falaa alburhata zabanka dheer oo min cumrihi cumrigiis ka mid a bilcamali camal aladi kaasoo low maata caleyh haduu ku dhiman laha dakhala aljana annaara naar uu geli lahaa faida kaana goorta ahayd qabla mowti gaaridiiska hore taxawala wuu leexdaa oo facamila bicamali ahli jannati ahli janna camalkooda ayuu ku camal falaa famaata kadibna waa dhintaa oo fadakhala aljanata jannada ayuu galaa xadiidkan imaam axmed ayaa soo saaray wazaada wuxuu ku kordhay fii riwaayati riwaayat fii awalihi xadiidka awalkiisa laa calaykum dushiina ma ahanin anlaa tacjabuu inaadan la yaabin biaxadin qof xataa tanduruu ilaa aad ka eegtaan bima yukhtamu lahu wax lagu khatimi laadaas hore saga tago calaykum dushiina ha ahaato anlaa tacjabuu inaadan la yaabin biaxadin qof oodan dhihin arrinkan khayr badana ahlu janno weyaan aadan kusoo boodin ya saas ahaada weyaan ilaa aad ka eegtaan xataa tanduruu ilaa aad ka bima yukhtamu lahu wax loogu khidmayna loogu khatima lidalika culimadu waxay dhahaan iqtaduu biman maat faina alxaya laa yumanu calayh dadka dhintay culimada dhimatay oo waxaa weeyaan weliba khaatumo suuban iyo siiro suuban iyo wanaag suuban iyo manhaj suuban ku dhintay haddii kolleyba aad wax ku dayanaysaan waxaa nabi maxamed ahayn calayhi salatu salaam raggaas dariiqiisa qaaday kudayda maxaa qofka nool laa yu'manu cala in la fitnay diintiisa uu ka leexdo aamin lagama aha oo inqalaba calaa caqibey ood addiintiisa adduun yar ku iibsada ood ninkii muxuu ahaa maanta sheekha ahaa caalimka ahaa oo khayrka badnaa oo ummaddii hogaanku ahaa berri isagoo muxuua sharta iyo shaydaanka iyo ibliiska iyo inta sharwadayaal ah hogaan inaad aragta baciid maaha waana aragni wax badan dad culimo ahaay oo ummadda hor socday oo horjoogo ahaa oo khayrka hogaamin jiray waxaad arkaysaa berri ka soo jeesta dhanka gaaladii dhankii munaafiqiintii dhankii muxuu ahaa dadka diinta alcolka laah kadibna ayaga tol i garab u ah. waad arkaysa arrinteedu waa halis weyaan marka lidaalika dadka intay nool yihiin aamin lagama ahan qofka in khaatimadii laga hadlaya xadiidka imam axmed ee soo saaray isnaaduhu saxiixun calaa sharti muslim baabun yamuutu linsaanu qofku wuxuu ku dhintaa xayu kutiba lahu meeshii loo qoray ayuu ku dhintaa hadda tusaale maanta nairobi dad badanaan ku aasnay oo ku aasan dadka ayaga qaar taxagey ku dhasheen waa taqaanaa <laughs> yani kumanaan kilomitr ay ku dhasheen aad goboladii laga imaaday amaba kuwan northstan oo mxuu aha somalia degan ha noqdeena ama kuwa xag kasii jir ha noqdeena amaba dhan walba ha noqdeena meelaha lagu dhashay meel aad malayn karta maaha qaar baa meeshan danka daray kasoo geli waa imaanayaan kawa ay ku dhimanayaan waana noo imaan doona insha allahu tacaala xadiidka laba boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can matar ibnu cukaamisin waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi matar qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slam idaa qada allaahu alla weyne markuu xukuma licabdin adoon uu u qoro an yamuuta inuu ku dhinta biardin arda inuu ku dhinta jacala wuu u yeela lahu isaga ilayha iyada xaajatan dan ayuu yeela dan ayuu ugeliyaa meesha iyad ahayd dan ayaa kasoo geli kadibna uu baxayaa kadibna halka ayuu ku dhimanayaa ilan meeshii ayuu inuu ku dhinta wamaa tadri nafsun nafsun maadaa tagsibu hada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut inteena hadda cid taqaana meeluu ku dhimana laguma jiro biniaadamka marka hadda qacqacaqalha ummadii qayladiisa iyo murankiisa meel laga istaagan layahay hal anaga naga mid ah nooc kasta ha ahaada aqoon kasta yeesho oo dhihi kara meel fulaan ku dhimana miyaa nagu jira wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila marka biniaadankan akeekanka iyo mxua muranka iyo ilaahay daatadii subxaana wa tacaala iyo makhluuqaadkiisa iyo waxaas ku baxbaxsan la celinlaya isaga yaan ogeyn goortuu dhimana isaga yaan ogeyn meeshuu ku dhimana isaga yaan ogeyn siduu u dhimana marka waa iska dacfi fowqa dacfi waa tabardaro tabardaro la dul saaray weyaan marka baabka isaga ah waa baab runti aad u cajaaib badan ibni aadamka waxa lala yaabo baabu ridaa bilqada ilaahay wuxuu xukuma in lagu raali noqdo inay waajib tahay weliba aad iyo aadna ay usii fiican tahay qofkii inaad mxuu dhanka asaga xoog saaro ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba boqol iyo afar iyo sideetanaad can sacd ibn abi qaas waxaa laga wariyay qala wuxuu yihi sacad qaala rasul rasuulka alle waxaa laga wariyey xadiidka maadaama uu daciif yahay qaala rasulla in la yidhaahdo de min baabi dacfigaasa gadaal laga sheegaya marka nabiga ayaa laga wariyaa saas ayaa loo tiiriya nabigeen laakiin ma ansixin macno ahaan laakiin macnihiisa waa macno ay nusuus kaloo aad u tiro badan ay caddaysay min sicaadat ibni aadam ibni aadam eh, liibaantiisa iyo dhurowgiisa ayuu kamid mid ahaaday ridaahu raalli ah noqoshadiisa bimaa qada allahu lahu alla wuxuu xukumay ood ilaahay subxana wa tacala u qadaray wa min shaqaawati ibni aadam ibn aadam dhurdarradiisa iyo halaagiisa ay kamid mid ahaatay Eh, tarkuhu inuu isaga taga qofka istikaarat allaahi alla weyne inuu ka khayr miir dalbo khayrka inuu alla u miiro oo khayr saafi oo nadiif uu siiyo inuu ilaahay weydiisto inuu isaga tago weyaan taana shaqaawowa wa min shaqaawati bni aadam ibni aadam dhuldarradiisa ayay ka mid ahaatay sakhatuhu carada uga caroona bima qada allahu lahu alla wuxuu u xukumay ood u qadaray xadiidkaas marka macno ahaan nusuus kaloo badan ayaa muxuu cadaynaysa macnahaas macno aan aad ugu fogayn laakiin eeg ayuu kuleeyahay imaamka xafidahu llah xadii saddex iyo saddex kun afar boqol iyo lixaad baabun laa yaruddu alqadara ila ducaa laa yaruddu ma alqadara qadarka alle ila ducaa alla barya ood alla maxuu la baryamo in wax kale oo radiyo lama arko weyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo sideetanaad can salmaan waxaa laga wariyey alfarisi radia allahu tacala u arda salmaan alfarisi waa oo reer fursi fursiga waa nimanka eraanta nimanka iraanta oo hadda shiicada laga dhigay ahlu sunnadana ahaa oo la baabi'iyey haddaba ahlu sunnada boqolkiiba afartan ama soddon iyo shan way laegyihiin laakiin maca daalika aad baa loo dulmiyey oo dulmiga lagu hay iyaga iyo muslimiinta qoor miyaa la yihahda qolyahan ku nool china aad gumayso muslimiinta ilaa toban iyo kow miya mise sagaal oo muslimiin ah china ku nool adduunka xitaa waxaa laga duminaya isbuuca dhexdiisa masjidkoodii soonkii ama qasab lagu afurinaya oy soomi karin kitaabihi qur-aanka iy laga aruurinaya mxua ah, eh, diintiya laga aruurinaya marka imtixaanka ummadaas haysta wax runtii la koobi kara mar jaziiro mar ay keeneen documentary ay keeneen ama wathaa'iqi ay keeneen ama arkay dad xabsi ku jira oo sida loo jir ayaa jirkiisa qayb ka mid a ah lugti ama gacantii a go-i markay go-da gacantii meeshaasay taalla way ku bololi halkaasay taalla lagama qaaday qofkiina waxaa wey ama ha u dhinto dhaawac isaga ahaa amaba ha badbaada markaas gacantii halkaa taalla oo boloshay oo mar dee muddo aad u dheer ku boloshay iyo qofkiioo gacantiisa qeybta kalena mxuu aha waxad arkaysaa yani ficlan eh, weli ay dhaawici taho sidai ay tahay marka yani xaalad cadaab ah asxaab alkhduudki dhibka ay ku hayeen mxuu ahaa eh, eh, ad ilaahay ka warrama subxana watacaala mid lamid ama ka daran ayaa ummaddaas runtii lagu haya marka waxaan kala jeedaa eraantana waa sidaasoo ahlu sunna niminkan bulushiyiinta loo yaqaana iyo ummado badan ayaa ku hoos nool oo runtii xataa masjid looma ogola masjid xataa looma ogola masjid ahlu sunna ay leedahay hadda tehraan iyo iraan iyo baabkaas lagama yaqaan ma jirto baabkaasaga marka waa imtixaan laakiin nimin sunna ay ahaan jireen gadaaldan baabaladan laga geliyey salmaan farisi radi allahu ta an arda marka taarikh dheer ayuu islaamka ku leeyahay salmaanu mina ahla albeyt waa ti nabigu yihi alah sla slam salmaan annaga ayuu naga mid yahay haddii aan nahay ahlubeytka waa ti nabigan u yihi calayhi salaatu wasalaam marka salmaan farisi waa ninkii markii ilahay subxana wa tacala u tilmaamay id jaa-uukum min fowqikum wmin asfla minkum waid zaaqat اlabsaar wabalagat اlqulub اlxanaajir watadunuuna biاllahi dunuuna hunaalika btuliya اlmuminuuna wazulzuluu zilzaala shadiida markuu rabbigan u yihi subxaana wa tacaala oo muminiintii dhan walba looga imaaday toban kun oo ciidan ah oo ilaa reer qureysheed reer qaafaan yahuudi mxuu ahaa madiine ku noolayd dhan walba ay ugu yimaadeen magaalada madiine oo iyo eh, saas loo wada xilliga ayaga ahe oy nafta halkaas gaartay wabalaqat lquluub alxanaajir watadunuuna billahi dunuuna malooyin badan dadka ay ilaahay ka malaysteen suu rabbigan cadday subxana wa tacaala maalinta ayad ahayd asbaabtii ilaahay subxana wa tacala ummadda ku badbaadiyey malaa'igaad ilaahay subxana wa tacaala ku diray gaaladii oo runtii ciidan baa la keenay laakiin asbaabtii ilaahay subxana wa tacaala uu waafajiyey waxaa ka ahaa oo lagu badbaaday in nabigeenna sal alla alay slam uu ra'yigan uu qaatay oo magaalada madiina in lagu wareejiyo ilaa sagaal kilomitr lagu wareejiyo god khandaq lagu wareejiyo waa qaswat alaxzaab god lagu wareejiyo ama qaswat alkhandaq lagu wareejiyo sanad shanaada hijrada nabigen alai sl lagu wareejiyo oo ilaa sagaal laga soo bilaabo meesha la yihahdo xara harbiya laga soo bilaabo ilaa uxud sanka ay ka soo saarto ama maya ilaa xara alharbiya xara sharqiya lagaga soo dhawaado inta ayada intaas god laga sameeyo ninka fikradaa lahaa ayuu ahaa oo wuxuu nabigeena ku yidhi calayhi salaat nabi allow annaga haddii aan ree faarisnahay markii ciidan aanan tabar aan u haynin uuna soo weerara magaalada god baan ku wareegin jirno godkii marka waxa la samayna todoba muxuu afar dhudhudhun afar dhudhun ama afar mitir ayaa loo qodi gudaha afar dhudhun ama afar mitirna saasaa loo qodi kadibna faraska haddii aad ku dhaca kama soo bixi kara tan kalena waxaa meeshu waa dheertay kama soo goodi kara dhufays ayaana laga qaatay meeshii saas ayaad rabbiga subxaana wa taala ku badbaadiyey magaalada madiina in dadkeedii la baabi'iyo oo hal aan laga tegin ayaa la rabay saas ayaa lagu badbad marka salmaan farisi waa saxaabiga jaliilka radi allahu taala anu arda waayahay can salmaan waxaa laga wariyay alfarisi radi allahu taala arda qala wuxu uhi salmaan qaala rasul rasulka ale wuxu yihi sal slem laa yaruddu ma celi alqada'a qadah alle ila ducaa ducada maoyane walaa yaziidu ma kordhiyo fi lcumri cumriga ila albiru samafalka ma oyane xadiidka imaam tirmidi soo wariy soo saaray waana xadiid xasana weeyaan waa masalada xali aan ka warramaynayo ilaha wa wataala markuu qoro say culimada leeyihiin hebel cumrigiis intaas ayuu gaaraya haduusan ducaysanin hadduu ducaystana intaas ayaa looga kordhinaya ziyaada taas weyaan saas weyaan marka qadihii la qoray ayaa waxaa weyaan ducadaas ay ka hortegaysaa fayakhtalijaan kadibna waxaa weyaan saas ayaa meeshii ay mxuu ahaa eh, ku dhacaysaa wallahu aclam xadiidka laba boqol iyo lix sideetanaad ibn cabaas radi allahu taala anma qawt bdulahi bn cabaas laa yanfacu wax kama tara alxadaru digtooni iyo qofka inuu dadaalo min alqadari qadarka waba kama tara si kastoo u digtoonaato waxa weyaan qadarka waxba kama tara waa tii rabbigan u yihi subxaanau watacaala malkumadku udin imaanaya walow kuntum fii buruujin mushayada yani dabaqyo iyo guryo aad loo adkeey hadii aad ataa ku jirtaan malkumadku idiin imaanaya walaakin allaha alla weyne yamxu wuxuu ku tirtira biducaai duada maa sha in al intuu doono oo min alqadari qadarka hore u qadaray duca haddii ay timaado ilan qadarka alla isaga ayaa qadara subxana wa tacaala ducadana isaga ayaa la baryi labadaba isagaa iskale subxana wa tacala qadarkiina isagaa qadaray waxa la baryaana cid kale maha asagii awoodda lahaa laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun ilahay wax walbuu awooda subxana wa tacaala marka eh, wuxuu ku tirtiraa in badan oo qadarka ka mid ah rabbiga subxana wa tacala ducada ku tirtiraa xadiidkaas alxaakim fii mustadrakihi cala saxiixayn ayuu kusoo saaray waana imaam dahabin wuxuu yiri waa xadiis saxiixa baabu lwuquuci duqnimo in lagu dhaca iyo waayeelnimo iyo gabow dhicitaan lagu dhaca baabkan u baab yahay oo laga maarmaynin qofka aan horey u dhimanin xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can cabdillahi bni shikhiir waxaa la wariyey radia allahu tacala an ardaa can inabiyi nabigan wuxuu ka wary sal slm anahu nabigan qaala inuu yidhi muhila muhila waa la suuradeeyey ama waa la mihaaliyey ibnu aadama ibnu adam wa ilaa jambihi dhinaciisana tiscun wa tiscuuna maniyatan sagaashan sagaashan iyo sagaal sabab oo geerida ayaa dhinacyaha laga mariyey ibn aadanka markii la taagay oo la uumay sagaashan iyo sagaal sabab oo malakumowdka keenta ayaa dhinacyaha laga mariyey waayahay in akhta'tu almanaaya haddii geeriyaalkaas asbaabteeda ay gafto ood rabbi barbar mariyo waqaca wuxuu ku dhaca lharami gabow iyo waayeelnimo xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto weyaan xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto xadiidkaas imaam soo sar xadid xasana marka ibni aadamka marka haddii xataa dadaa haddii mxuu malakumood uu ku daayo dadaadan ku dayn waa tii somalida dhihi jireen baabun annahyu can ilkhawdi dabaal la dabaasho reebitaan laiska reeba filqadari qadarka alle ayuu baabkan u baabiyey qadarka alle inaad waa sidaasoo saasay ahayd oo qadar saasuu yaho baabkaas in laska eh, mxuu aha lasaga diga qadarka in laga sheekeeyo maanta idil muxuu aha eh, baabkaas la galo eh, inaan laiska reebo baabkan u baabya maxaa yeelay dad baa qadarkii allah subxaana ayaa ka hadleen qaarna waxay yidheen qadar wax la yidha maba jiraanba oo addoonku wuxuu sameeya unbaa un muxuu ahaa loo qabanaya qaarna waxay yidhahdaan maya eh waxaa weeyaan waa musayir laa mukhayar khiyaarba ma laha qofka khiyaarba ma laha marka wax mogta wareer ah, dhan loo raacaan lahayn xadiidka laba iyo siddeed iy siddeetanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda haraja calayna rasul rasuulka all ayaa nagu soo baxay hadalka aan leeyahay dhan loo raac ma lahan waa qofkaas hadalkiisaan kala jooda weyaan ee qadarka maaha kharaja calayna waxaa nagu soo baxay rasul rasulka sal slm wanaxnu anagana natanazacu fi lqadari qadarka aan ku murmayno faqadiba nabigan wuu carooday sala allahu aley waslem xata axmara wajhu wejigiis ilaa uu ka casaado wejigiis casaan iyo guduud ayuu nabiga noqo sal slm xataa ilaama kaanamaa isagoo kale fuqia lagu dulbujiyey fii wajnatayhi labadiisa arumaanu rumaanka rumaanka waad aragteen alkan kuuska markii la bujiyo waad aragteen waa mxuu ahaa dhiig eeg kale ayaa mxuu gudihiisa ku jira marka rumaan in lagu bujiyey labada daan oo nabigeena alai sl oo kale ayuu ilaa u nabigeen ka noqday labigeen dhaqan waxaan jirta alai sl markii aad carooda wejigiis ayaa laga garan jiray oo wejigiis wuu casaan jiray nabigeena sal slam wuu guduudnaan jiray waayahay fa kadib nabigeena wuxuu yidhi sal slm abi haada kan miyaan amartakum idin faray murankan ood qadarka alle ku murmaysaan miyaan adi idin faray am bi haada amaba murankan aad ku murmaysaan miya ursiltu ligu soo diray ama lii soo diray ilaykum idinka xaggiinna inamaa in kale ma ahane halaka waxaa halaagay man kaana qablakum dadka idinka horreeyey xiina goortii tanaasacuu ay murmeen fii hada alamr qadarka alla subxaana wa tacaala casamtu calaykum waxaan idinku waajib yeelay oon idin farayaa an laa tatanaasacuu fiihi inaadan qadarka alle ku murmin ayaan idin faraya ayuu nabigeena sal allah alay xadiidkan imam tirmidi ayaa soo saaray waana xadiid xasana xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad cabdillahi bn camr caasi radi allahu taala anhuma qawt cbdillahi bn camr kharaja rasulla nabiga alle ayaa soo baxay ku soo baxay calaa asxaabihi saxaabadiisa wa iyagana yakhtasimuuna ay ku murmayaan fi lqadari qadarka alla subxana wa tacaala fakaanamaa waaba isaga nabiga waaba isagoo yufqau lagu dulbujiyey fii wajhi wejigiisa xabu arumaan rumaan xabadiis min aadabi min ajli qadabi caro darteed nabigeena wejiga dhan buu casaaday ala sl slam oo gudutay faqala wuxuu yidhi bihada amartukum makan ayaan infaray aw lihada khuliqtum ama makaan lidiin uumay tadribuuna alqur'aana qur-aankaad ku garaacaysaan bacdahu qaarkiis bibacdin barka kale bihaada arinka isaga oo qur-aanka iyo nusuusta iyo waxyiga in qaarkiis qaarka lagu garaaca iyo murankan tirada badan ummadihii ay ku halaagsantay qablakum idinka horeeyey marka iska ilaali weyaan xadiidka marka yaa wariyey cabdillahi bin camr bin caas radi allahu taala anhu arda cabdillahi bin camr marka meeshaan hadda ay hawshaan ka dhacaysay iyo murankan ma joogin laakiin meel kasta oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fadhiisto iyo xadiid kasta oo nabigeenna aad wariyo aad buu ugu dadaali jiray inta karaankiisa ilaa uu abu hureyre ka yidhaahdo saxaabada nabigeena qof iga xadiid badnaa oon cabdillahi bin camr bin caas aan ma jirin maxaa yeele cbdillahi bin camr bin caas kaana yaktub walaa aktub wuu qori laakiin maca dalia axaadiista cbdillah bn cam bin caasi naga soo gaartay iyo axaadiista naga soo gaartay abu hurayra aad bay u kala duway saddex jabaar saddex jabaar waxaa ka badan axaadiista abu hurera naga soo gaartay ilaan abu hureyra yani dad badan baa ka qaatay cilmigii qaala cabdillahi bn cam bin caas wuxuu yihi raawiga xadiidka maa qabatat ma ay jamanin nafsii naftayda bimajlisin boos la fadhiista oo takhallaftu fiihi aan kadib maray can rasul rasuulka alle maa qabatat inta ay jamatay oy muxuu ahay doorbiday oy jeclaatay nafsii naftayda bidalika almajlis majliska isaga ah meel nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu jooga oon ka maqnaaday oo naftayda ay jeclaatay inaan ka maqnaada oo meesha ayada booska asaga lamid ma jira weyaan imana soo marin maxaa yeelay boos saxaabadii lagu canantay oo howl aanan loo dirin ay galeen ayuu ahaa anna waa ka maqnay weyaan wa tahullu fii kadib markay xadiidkaas imaam ibn maaja soo saaray waa xadiid xasanun saxiix xadidka laba boqol iyo sagaashanaad can ibn cabaas waxa laga abdullahi ibn cabaas ibn cabdilmualib can nebi sal allah alay wasalam xabru lumma wa turjumaan qur-aan radi allahu taala arda qaala wuxuu yidhi wa huwa isagana cala mimbari mimbarka uu saaran yahay cabdullahi bn cabaas baa dhihi qaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal slm laa yazaalu kama zuula amru hadihi lumma ummaddan oo tanna amarkeeda muwaa'iman inuu isku aadan yahay ood isku urursan yahay aw muqaariban inuu isku dhadhow yahay maa lam yatakalamuu ilaa ayna ka hadlin oynan ku murmin fi lwildaani caruurta iyagoo yaryar dhintay oona gaalada ay dhaleen gaala ilmo gaala ay dhaleen oo yaryaraanti ku dhintay ilaa ay kaga murmaan ahlu janno ahlu naar weyaan inta la ay kaga murmaan iyo walqadari qadarka alle ummaddan marka arinteeda waa isku toosnaani ilaa ay hawshaa ka galaan marka hawshaa galaan laakiin wax badan baa ka halaabay xadiidkaas ibn xibbaan ayaa fii saxiixi kusoo saaray sanadkiisana waa saxiix weeyaan qom yaa walad fariis adeer xanuunsanta xanuunsanta waa majliska nabi maxamed alay sl slam meshaa mogta lama saxda iska ilaali ayib baabun maa jaa fi lmukadibiina bilqadar kuwa wixii ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay kuwa qadarka alla beeniyey subxana wa tacaala wuxuu ku so arooriyuu baabkan u baabyahy xadidka laba boqol iyo kob iyo sagaashanaad can ibn cumar radi allahu tacala anhu can nabiy nabigana sal slm wuxuu ka wariyay alayh slat slam annahu nabigeena qaal inuu yidhi alqadariyatu qadariyada niminka loo yaqaana majuusu haadihi lumma ummaddan oo tan ah dabcaabudkeeda in maridu haddii ay jiradaan falaa tacuuduum ha booqanina wain maatuu hadday dhintaanna falaa tashaduuhum janaazada xaadirina xadiidka imaam abu daawuud ayaa soo saaray waana xadiid xasana sanadkiisana waa laga hadlaa culimadu way ka hadlaan weyaan xadiidka laba boqol iyo laba iyo sagaashanaad can naafic waxaa laga wariyey mawla ibni cumar waa can naafic qaala wuxuu yidhi naafic kaana libni cumara ibni cumar waxaa u sugnaaday sadiiqun nin saaxiib ah wadaay oo min ahli shaam reer shaam ah usoo diri cabdulaahi bin cumar baa waraaq u diri isna waraaq buu usoo diri saaxibadii saasa lagu xiriiri jira telefoonadan iyo iimeiladan iyo howlahan social mediahan baabkan gadaal dam ay imaadeen mari jirin xataa boostada caadiga saan uma fududeen lakiin waraaqa laisu diri jiray fa ilayhi fa katab ilayhi ninkii saaxiibkii ah wuxuu qoray cabdulaahi ibnu cumar wuxuu qoray inahu shaniye balaqanii waxay soo gaaray annaka adiga takalamta inaad ku hadashay fii shayin shay oo min alqadari qadarka inaad ku hadashay ood qadarka eh, hawlihiisa gashay ayaa isoo gaartay fa iyaaka adiga ayaan kaaga digaya an taktuba ilaya inaad wax iisoo qorto dib dambe fa innii aniga samictu rasul rasuulka ayaan ka maqlay sal sl qul isagoo leh inahu shanii sayakuun waxaan doonan fii ummatii ummadayda qowman qowmun qolo yukadibuuna beenin doonaan bilqadari qadarka alle beenin doonaan ayaa ummadayda kamid noqon doontee marka waxaad heelaysaa saaxiibnimadii u ka goostay dibdam wax igu soo qorin ayuu ku yidhi xadiidka abu dawud ee soo wuxuu ku yidhi wax qadar ku saabsan ha iisoo qorin waa suuragal labadaba laakiin tan hore ayaa lacala ahar xadiidka laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can taawuusa ibnu kaysaan waxaa laga wariyey taabicigaas qaala xir taawuus waa xirta khaaska u ahaa cabdillahi bni cabaas ibni cabdilmualib ibn cabdi nebi sal slm waa xirtiisa khaaska ahayd kunta waxaan ahaa weliba dhanka tafsiirka ayuu wax badan ka qaaday qala wuxu yhi kuntu waxaan cinda ibni cabaas ibni cabaas ayaan la joogay wa macnaa waxaana la jira rajulinin oo min alqadariyati qolyaha qadariyada qadarka alle ragga wax ka sheeg sheega nin ka mid ah ayaanala joogay faqultu waxaan iri marka daawuus ayaa dhihi inna unaasan dad ilan qadariyada saxaabada oo nool ayay soo baxeen inna unaasan dad yaquuluun waxay leeyihin laa qadara wax qadaliira ma jiraan qaala wuxuu yidhi afi lqowmi minhum afi lqowmi dadka miyuu miyuu ku dhex sugan yahay axadun mid oo minhum ayaga ka ah? dadka hadda meeshaan fadhiyo nin ayaga ka mid ku jira qultu waxaan idhi marka inaad farta ku fiiqa ma rabo maogtid low kaana hadduu oo raggii ku dhex jira maa kunta maxaad ahayd maa kunta maxaad ahan lahayd tasnac mid sameey bihi isaga haddii aad haddana dhex fadhiya sad yeeli lahayd qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa eh, ibnu cabaas low kaana fiihim low kaana hadduu ahaan lahay mid oo minhum qadariyada ka mid a la ahadtu birasihi madaxiisa ayaan muxuu ahaa eh, aan goyn lahaa weyaan la ahadtu birasihi ama madaxiisa ayaan qaban lahaa la ahadtu birasihi madaxiisa akhdigaas marka lababa waa noqon karaa akhdigii oo qaciga ahaa qorta inkajar laha waa noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa madax ayaan dhabsiin lahaa oon ku dhegi lahaa labadaba suuragal tan dambana u badi uma intaa kadib qara'tu caleyhi waxaan ku akhrin lahaa aayata kada wa kada aayat hablaa'i aan ku akhrin lahaa markaasa wuxuu akhriyay qowl allah caza wajal waqadaynaa ilaa banii israa'iila fi lkitaabi latusfiduna fi lardi maratayn walaa taclunna culuwan kabiira waqadaynaa waxaan ku xukunay ilaa bani israiil reer bani israiil fi kitaabi kitaabka oon ku qornay latufsidunna waad fasaadinaysaan ood fasaadinaysaan ood fasaadinaysaan fi lardi arlada maratayn laba jeer walaa taclunna waad issaramarin doontaan ood muxuu ahay iskibrin doontaan culuwan issaramarin kabiiran aad marka way qoranta arrinta ayad inay saas ay noqon doonto ilaa alla uu yaqaan subxana wa tacala xadiidkaas alxaakim fi mustadraki ayuu kusoo saaray imam dahabin wuxuu yidhi calaa sharihima ay calaa shari albuhaari wamuslim alaa shari bukhaari wamuslim waa yahay almaqsad athani maqsadka labaad alcilmu wa masaadirihi maqsadka koowaad marka bifadli illahi caza wajal halkaas ayuu ku gebagaboobay ilaa mxua laba boqol iyo saddex iyo sagaashan xadiis ayuuna ka koobnaa saddex boqol iyo laba boqol iyo sagaashan saddex xadiis ayuu ka koobnaa maqsadka labaad oo kitaabka tobankiisa maqsad ka mid ah ayaan ka bilaabayna ilahi baana si wanaagsan nooga dhameeyey almaqsad athani maqsadka labaad alcilmu cilmiga iyo wamasaadiruhu cilmiga meelaha laga qaato cilmiga iyo meelaha uu ka soo arooro ayuu muxuu ahaa maqsadkan oo maqsadaya weeyaan alkitaab alawal kitaabka koobaad oo maqsadkaas hoos imaani alcilmu cilmiga weeyaan baabka koobaad oo cilmiga hoos imaani baab اlfiqi fi اdiin diinta alla fahmitaan la fahmayu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol can mucaawiyata bn abi sufyaan khaalu lmuminiin muminiinta abtigood ayuu ahaa maxaa yeelay umu xabiiba bint abi sufyaan ayaa zawji nabiyi ahayd sal allah alay slem radia allahu taala ardaha mucaawiya waxaa lagu tilmaama dadka ugu xilmiga badnaa xagga xilmiga iyo dulqaadka cid lamida waa yareed weyaan qisaban waa idinkaga sheekay ninka la yihahda ibnu zubayr iyo isaga dhex martay marka nin aad runtii u xilmi badan una deeqsi ah dulqaad iyo deeqsinimo ayuu caamku ahaa mucaawiya ibn sufyan radi nimanka shiicada ahna ragga saxaabada markay saxaabada nabi maxamed alai slam durayaan ninkay usoo maraan oo markay saxaabada kale intay ku dhiiranin marka hore mucaawiya ka bilaabayaan lidalika waxaa la yidhahdaa baabu asaxaaba huwa mucaawiya ibn abi sufyan radi allahu taala arda albaabka saxaabada difaaceeda laga geli waa halkaas dhufayska aad ka geli haddii aad aragto qof mucaawiya saas dhihi ninka asaga waxaa weyaan yaan linkala qabanin ninka asaga maxaa yeele wuxuu socdaa inuu saxaabadii dhammaan wada baabi'iyo haddii saxaabada la yihahda waada beenaalayaalwa ama saxaabada waayooda gaaloobeen la yihahdo shacab ay qabaan lix intaanan ka ahayn afar intaanan ka ahayn ay qabaan intaan afar ka ahayn oo salmaankii tolnimadii iyo qaraabanimadii ayaga muxuu ah ka dhashay aad ku jira ee aanan ka ahayn abudar iyo salmaan iyo ilmihiis ree cali ah iyo intaanan ka ahayn kulli way halaagsameen saasay qabaan alkulayni fii kaafihi iyo kutubo majlis iyo rag badan baa saas mxuu ahaa ku qoray kutubahoodii marka waxaan kala jeedaa mucaawiya marka waa albaabka furanta hore oo laga difaaca saxaabadaba haddii marka aad aragto qof mucaawiya rag badan baa ku dhiiqdeen sayid qutub caleyh raxmat ullah kitaabkiisa alacdaa alijtimaaciya la yihahda waxaa weeyaan u xaghagtay muxuu ahaa sayid mucaawiya radi allah taala waxyaabaha aadka runtii looga hadlay ka mid tahay oo aad iyo aad runtii sayid qutub ragga mxuuaha ka hadla wax ka sheega caleyh raxmat ullah waxaa weeyaan meelaha ay aadka ay ugu weerararay ka saxna maaha in nebi maxamed alai slam raggii la soo jihaaday weliba raggii kutaabta u oo u qori jiray mxua waxyiga qur u qori jiray in la xaxagto baab ku jiro ma aha wixii saxaabada dhexdooda maray adiga babkaasa geli alcawaasim alqawaasim kitaabka la yidhahdana qofka inuu daa'iman o abadan markii baaba saxaaba ay timaad iyo iyaga wax dhex kitaabkaas unoqo ibn carabi kitaabkaas alcawaasim min alqawaasim cawaasimta badbaadiyaalka min alqawaasim dhabargooyayaalka waxyaaba dhabarka qof ka gooya waxyaabaha ka badbaadiy waa ilan saxaaba nabi maxamed alay sl hadii aad faraha la gasho diin la-aan baa kugu dhacday diin la-aan baan kugu dhacday marka waxaa kaa badbaadin kara kitaabkaas iyo kutubaha lamidka weyaan mucaawiya nabi sufyan radi allahu ta an qal wuxu yhi mucaawiya samictu nabiya nabigana ka maqla sal slam yqul isagoo leh man yuriid illaahu bihi khayran qofku all khayr la doona yufaqihu wuxuu waafaja fi diini diinta wa inamaa in kale ma ahani ana aniga qaasimun mid qaybi ayaan ahay wallaahu alla weynan yucii wuu bixiyaa aniga waan qaybiya bixinta alla iska laakiin aniga dadku baan u qaybiya diinta iyo cilmiga weeyaan walan tazaala kama zuusha hadihi ummatu ummadaan oo tanna qaa'imatan mid ku taagan inay tahay calaa amri ilahi amarka alle diinta alle laa yaduruhum usan wax ka taraynin man khaalafahum ama ay ka soo dhawaata dadka muminiinta waa mansuuruun daa'ima inaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaati اdunya wa ywma yaqumu ashaad waxaa dhici karta marka dadka in ays yihahdaan <laughs> nasra ku oo muxuu ah hal malyan laba malyan saddex malyan ah eh, intaasoo muslimiin ah wejiga dhulka dartay nasriga yakuunu bamrayn kama qaala shekh islam ibn taymiya aleh nasriga laba ayuu noqdaa nasru bاsayf wاsinaan wa nasru biاlxujai wاlbayaan sayf wasinaan mar kii a islaamka uu xoogan yahay seefta iyo ilkaha iyo hubka iyo awoodda ayaa islaamka looga gargaaraya xujadiina waa jirtaa iyo mxuu ahaa bayaankii markii ay taa tabar daran sida xilliga aan joognoo kalena biاlxujai wاlbayaan maanta waxaa weeyaan hal nin axmedidat caleyh raxmatullah waad aragteen meel walba ayuu maray waa hal nin oo weliba carabi aanan ahayn markuu qur-aanka akhrinay iyo markuu carabi ku hadlay lakna iyo muxuu ahaa garmaajayn aad u badan carabiga aad ka dareemaysa oon aad u aqoonin maca daalika gaaladoodii ku u weynaay yacni munaadarooyinka iyo dood cilmiyeedka qarnigii aan soo dhaafnay oo dhan isaga ayaa hogaaminay isaga ayaa muxuu ahaa hogaamiye qarnigan maanta aan joogna ninka kaloo hindiga ah daakir ninka isaga isna waa lamid isna carabi ku hadla waxad leeda ninkan waa sidee xaaladiisa ay tahay uu garmaajaynaya carabigii ninkii asagaha ah maanta isna munaadarada waa caalam alislaami caalamka aan ku noolna maanta ku haysata lawaa iyo cid xujo muxuuha kaga adkaato intuu ka qaatay marka xujada iyada cilmigaas iyo bayanka xaguu keensaday ma min jaybihi ama caqligiisa maya bal min kitaab illahi caza wajal min diin اllah ina lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaati اdunya wayowma yaquumu اlashhaad saas weyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad can abi hurera can abi hurerata radi allahu taala arda qala wuxu yidhi abu hureyra qaala rasul rasulka ale wuxu yidhi sal slem zaki nayk markay wax kale awood u waayeen ya waxay yidhahdeen waa argagixiso waad aragteen tabar kale ma lahan moogta weligiis xabadna ma qaadanin weligiis xabadna ma ridin weligii xabata la qaatana muusan dhihin weliba t v-giisa waxa la yidhaha bis assalaam walmnu ya markii tabar kale la waayey oo qofka laga adkaada mogta marka qof intaad masale isku qabataan ama aad murantaan marka dhallinyarada layahay oo la murma qofkan uu kaa yara xoog badan yahy aad wixii ah xujada ka hesho muxuu sameeya waa taqaanaa sooma iskooleyda wax la waraysto xadiidka laba boqol iyo shan iyo mxuu aha sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasu rsulka wuxuu yidhi sal slem man yurid illaahu bihi khayran qofku khayr alla la dooran yufaqihu wuxuu waafajiyaa fi diini diinta ayuu waafajiyaa xadiidkaas ibn maaja ee soo saaray kii horena muttafaq ayuu ahaa waana xadiid saxiixa xadiidka laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa lagu radi allahu tacala arda can nabi nabigan wuxuu ka war sal slm qal nabigan wuxuu yidhi annaasu dadka macaadinu waa asalyaala iyo macadin asal weyaan hadda tusaale ahaan dahabka macdan meel buu ka soo baxaa usuul asal weeyaan annaasu dadka macaadinu waa asalyaala fa khiyaarahum kan ugu khiyaarsan filjaahiliyati markii islaamnimada aanan la gelin oo gaalada la ahaa ayaa khiyaarahum ugu khiyaarsan filislaam islaamnimada idaa faquhu markay diinta alla fahmaan weeyaan dadka marka sidii loo ah, qabaaisha xataa noocaas qabaaisha saa kale weyaan xataa qabaaisha markii ay diinta la qaadanin ka hore karamka deeqsinimada iyo sharafta iyo xilmiga dulqaadka iyo waxaa weyaan xilkaasnimada iyo ku ficnaa marka la islaama meeshii halkii joogaan geesinimada ku ficnaa halkii hakada marka waa taa weyaan waayahay xadiidkaas imaam axmed ayaa soo saaray waana xadiid isnaadu saxiix cala sharti muslim xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad an abi sacid khudri waxaa l radi allahu ta an qala abi saciid qaala asxaabu nabiy qala wuxuu yidhi abi saciid marka can abi saciid qudri wa radi allahu ta arda qaala wuxuu yidhi asxaabu nabiyi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa idaa jalasuu goorta ay fadhiistaan meel ay iskugu yimaadaan majlis kaana xadiiuhum xadiidkooda iyo sheekadooda wuxuu ahaa yacnii mid wuxuu la qasda alfiqa fiqiga ka sheeken jireen diintan iyo fahamkeeda iyo cilmiga ay ka warrami jireen ilaa an yaqra'a inuu akhriya rajulu nin suuratan suurad u akhriyo oo laga dhegaysto marka aw yamura u fara rajula nin kale biqira'ati suurati war hebel bal adna ahri inay yidhahdaan iyo inay diintii allah subxana wa taala cilmigii ay isbaraan oo ay ku sheekaystaan saasuu ahaan jira sheeka bareeley iyo fadhi kudirarkeenna ad aragteen hadda beryahan salaadaba in looga daha ay bilaabatay iyo baabkaas ma ahayne markii ay fadhiistaan masaa'il iyo diin iyo fiqi ayaa muxuu ahaa sheekadooda ay ahaan jirtay alxaakim fi mustadraki ayuu kusoo saaray imaam dahabina wuxuu yidhi waa xadiid calaa shari muslim baabu fadli cilmi watacliim cilmiga iyo tacliimta fadliga weli ayuu baabkan u baabay xadiidka laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can abi musa alashari waxa lg radi allahu taala arda cbdulahi bn qays laqad uutiita mizmaara min mazaamiri ali daawuud ninkuu nabigu ku yidhi calayhi salatu slam oo aadka codka macaanaaye qaala nabi can nabi wuxuu ka wari sal slam qala nabigana inuu yidhi mathalu maa kii tusaalihii bacatanii uu ila soo saaray allahu alla weyna bihi oo min alhuda hanuunka iyo alcilmi cilmiga hanuunka iyo cilmiga lila soo bixiyey oo lila soo diray tusaalihiisa waxaa weeyaan ka maali haysi roob oo kale alkaiir ee aad u tiro badan asaaba ku dhacay oo ku da-ay ardan dhulku da-ay fa kaana waxaa ahaaday minhaa ardada xaggeeda naqiyatun mid daahir ah naqiyatun arla wanaagsan ah qabilat ilmaaa biyaha aqbashay oo biyihii qaadatay fa ambata soo saartay alkalaa daaq iwalcushba caws alkaiira tiro badan qeyb qeybtaas weeyaan dhul wanaagsan oo ah mxuu ahaa carasan ah biyihii qaatay kadibna daaq iyo caws tiro badan soo saaray wa kaanat ay ahaatay minha arladii ajaadibu qobara ama qooqayaala ama mee biyo celisleh amsakat ilmaaa biyaha qabatay fa nafaca allaahu biha annaas dadka allo uu ku anfacay rabbigan subxaana wa oo fa sharibuu ay ka cabeen wasaqow ay ka waraabsadeen wasaracuu ay dhulkii ka beerteen wa asaabat maarkii iyo daruurtii ay ku dhacday minha iyada aaifatan koox ukhra ay kale qeyb kale inamaa in kale ma ahane hiya iyada qiicaanun waa seel cara seel weeyaan laa tumsiku ma aan biyo ma qabato walaa tumbitu kala aan daaqna sooma saarto fadalika kaasoo kale fadalika kaas maalu man kii tusaalihiis oo kale weeyaan wafaquhaa fahmay fii diinilahi diinta alle wanafacahu alla uu ku anfacay maa bacanii allahu bihi alla wuxuu ila soo diray oo fa calima cilmiga bartay wacallama dadkan sii baray o iyo wamahalu man qof tusaalihii weeyaan lam yarfac aanan u taagin bidaalika cilmigaas iyo khayrkaas ra'san madax aan u taagin oonba dambe ka gelin dhagba jalaqaan u siinin aw lam yaqbal aanan aqbalin hudala hanuunka aleh alladii kaasoo ursidu bihi lila soo diray dadka cilmiga markii ay cilmiga dhagaysanaan ama diinta ay qaadanaan saddexdaas qaybood ay kala noqonayaan qaybta koobaad qofkii cilmiga wuu bartay cilmigii ku camal falay cilmigiina waa sii kaas waa kan ugu fiican ugu wanaag badan kan labaadna waxa weeyaan wuuna fahmay fiqiga cilmigana wuu fahmay kan kale waxa weeyaan waa xaafid qur-aankii xifdinaya cilmigii xifdinaya laakiin fiqhigii malahan sidii ayada dambeed gudbina marka sidii isagoon fiqi waxba aanan aqoonin ayuu gudbinayaa tusaale macallin qur'aan oo qur-aanka xaafida weeyaan fiqi kalema yeela meesha oo gudbinaya waa wax dadkaa ku intifaacay waa laga waa lagu intifaacaya qur oo dadka u baray axaadiis dadka u xifdisiiyey iyo wixii lamidka aha ayay ummaddii baranayaan ay xifdinayaan ku intifaacayaan sii fahmayaan faruba balliquu canii walow aaya faruba muballaqin aw camin saamic mid la gaarsii oo kan mxuu ahaa wax gaarsiiyey ka fiqi badan arday sheekhiisa ka cilmi badi misaad aragteen wax aad u badan marka qeybta labaadna qeybtaas weyaan qeyb saddexaad marka waxa weeyaan isaga kuma intifaacin ma baranin ma xifdinin ma ku camalfalin mana inuu sii gudbiyana haba sheegin saddexdaas qaybood ayay dadku u qaybsamaan ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay laakiin tii hore madarka wuu sheegay tan dambe kan aanan lagu intifaacaynin waxban aan ku intifaacaynin iyo kan wax ku intifaaca waxna dadka ay ku intifaacayaan bas ayuu qeybta ku sheegay qeybta dhexdaana waxa weyan taas weyaan waa dadka xufaadda ah oo laakiin aanan fiqiga lahayn xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can abidarda waxaa laga wariyey taala an arda qala wuxu uhi abidarda samictu rasuula nabiga alaan ka maqlay sal lla ly slam yaquul isagoo leh inahu shaniya layastaqfir waxaa dembidhaaf qofka caalimka ah man ayaa dembidhaaf u weydiiya fi samaawaati samooyinka jooga malaaigti iyo wix la ah. iyo waman fi lardi iyo arlada inta joogta markaan la midka leeyahay koleyba ambiyadii soo samaau dunya abuna lagu marin iyagan inay soo galaan iskaga dar laakiin hadda malagta ubaa qaaliman wuu ku dhacaya inahu la yastafiru waxaa dambidhaaf weydiya lcaalimi caalimka man fi samaawaati qofka samaawaadka jooga man fi lardi xata alxiitaani xataa kalluunka oo filbaxri badda ku jira alla ayuu dambidhaaf weydiiya maxaa yeelay dadkii ayuu khayr ku anfacaya wanaagaas gudbina ayaa mxu dambidhaaf ilahi subxana wa tacala ay u weydiinayaan ibnu maaja xadidka soo saar wa xadii saxiixa xadiidka saddex boqolaad alxamdu lilah can abi qataadata waxaa lg radi allahu ta an ansaari qala wuxu yhi abu qataada qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm khayru maa yukhalifu wuxuu dimari waxa ugu khayr badan alrajulu qofka min bacdi gadaashi alaaan waa saddex weyaan saddex weeyaan waladun saalixun yadcuu ilaah aabbahay u dhaaf alla hooyo u naxariiso wahaakada wa sadaqatun sadaqa oo tajri socota yabluquhu ajruhaa ajarkeeda uu soo gaaro ajarkeeda uu soo gaaro tusaale masjidkan qof dumar ah haweenaya ayaa dhistay yacnii inta lagu intifaaca biyaa laga cabi masquulaa laga geli waa lagu cibaadaysani cilmi ayaa lagu barani lacag ayaa laga ururiyo masaakiin baa wax looga tari in alla intaasoo khayr oo socda iyada oon ummadii u taagneed waxba laga naaqusin ayay kaligeed qaadanaysaa ummadii kalena waxaa weeyaan waxba lagama naaqusanayo cilmiga baxay wax walba bal e-, eega wax runtii wax sahlan maaha o tan saddexaad wa cilmun cilmi oo bihi lagu camalfala min bacdi gadaashii cilmiga marka inuu asal ahaan qofku markuu dadka cilmiga baro oo laga qaato waa lagu camalfalaa inta lagu camalfalaa inta lasii baraa ajirka uu soconaya lamid qofka cilmigaas isaga ah hergeliyey amaba fududeeyey in la barto madaaristiiu qofka dhisayaa goobihii waxbarashadu dhisayaa dalabati cilmiga ayuu kafaalo qaadaya iyo wixii la midka ah ayuu u asna waxaa weeyaan ilaahay fadligiisu wen yahay isna wuu soo geli weeyaan xadiidka ibn maaja soo saaray waana xadiid saxiixa xadiidka saddex boqol iyo koobaad can abi umamata waxaa laga albahri radi taala arda qala wuxu umama qaala rasul rasulka wuxu yhi sal man hadaa qofkii ka laha ila almasjidi masjidka u ka laha laa yuriidu doonaynin ilaa liyatacalama inuu barto khayran khayr ow yucallimahu khayrka dadka inuu bara kaana lahu waxaa u sugnaada ajru muctamirin qof cumraysta ajarkiis taamu lcumrati cumradiisna ay taam tahay weyaan subaxdii ayuu qofka ka lahay inuu cilmi barto iyo khayr inuu soo barto bas uu ka lahay masaajidka u aaday cumro kaamil ajarkeed ayuu leeyahay weliba taam ah faman raaxa qofkii caraabo oo galab socdo ila lmasjidi masjidka laa yuriidu anan dooni ila la yatacallam inuu barto khayran khayr inuu aw yucalima khayrka inuu baro falahu ajru xaajin qof xaaji ajarkiisa ayuu leeyay taami ajati taami lxijati xajkiisa uu taam yahay weyaan qaala dahabi wuxuu yidhi cala shardi albukhaari waxaana soo saaray alimaam xaakim fii mustadrakihi xadiid saddex boqol iyo labaad can anas bin malik waxaa radi allahu ta arda qala wuxu yhi anas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man humaan man humaan laba maman laba qof oo maman qofka yacni wax ayuu ku dhegan yahay ayuusan ka fuqaynin daaima abada aad eceliy aad u jeceliya qaar ba waxaa weyaan waxyaabaha macaan ay jecel yihiin qaar waay hilibka ay jecel yihiin qaar caanahay jecel yihiin marka ku qofka daaiman abadan kama fo mamananta amaba nahmiga qofka waaan uusan ka foqi karin dhabtiga ay dhahaan man humaani laba maman laa yashbacaani kama dhargaan ama ma dhargaan man manhumaan la yashbacaan manhuumun mid maman oo ku maman fii cilmin cilmi inaad barto ku maman daa'iman wa abadan kitaabun buu wata laa yashbacu cilmi kama dhargo waa qodob qodobka labaad waa manhuumun mid ku maman fii dunyan adduunyana laa yashbacu isna ma dhargo <laughs> maalintii aad soo qaangaaray iyo maanta dhexda unbaa u xiran habeenii maalin malha isku fur weyaan dhargaan xadiidka imaam xaakim ayaa muxafi mustadrak kusoo saaray ima madhaban wuxuu yidhi calaa shartihima ilbukhari muslim xadis saddex boqol iyo saddexaad can ibn yaman waxaa laga wariyey xudayfa ibnu lyamaan waa sir rasul lah sl slm qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yidhi sl slm fadlu lcilmi cilmiga fadligiisa khayrun isaga ka khayr badan min fadli cibaadati cibaada fadlu lcilmi cilmiga sunnada oo dheeriga ah ayaa ka khayr badan min fadli cibaadati cibaadada muxuu ahaa dheeriga ah ama fadlu lcilmi cilmiga fadligiisa ayaa khayrun ka khayr badan min fadli cibaadati fadligaas kan dheeriga ah weyaan kan muxuu ahaa eh, waajibka ah waxaa ma noqon karo nacam fadlulcilmi cilmiga fadligiisa oo fadliga caadiga ahaa isaga aad oo hawaabti kasoo qaad fadlulcilmi cilmiga hawaabtiisa ayaa khayrun ka khayr badan min fadli cibaadati cibaadada fadligeeda wa khayru diinikum diintiina tan ugu khayr badan alwaracu xadiidka imaam xakim ayaa soo saaray mana ka hadlin sixadiisana waa laga hadlaa baabun balliquu canii walow aaya wax iga gaarsiiye walow aayad ha noqote ayuu nabigeena cadayna sal alla alay slam xadiis saddex boqol iyo afraad can cabdillahi bni camr caasi taala ma ana nabiya nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi balliquu iga gaarsiiya walow aayatan aayad ba ha noqotee waxadituu ka sheekeeya bani israiil reer bani israiil walaa xaraja dhibna ma lahan waman kadaba qof ku been dushayda mutacamidan isagoo u qasdi falitabawa ha ha diyaarsada maqcadu meeshuu ka fariisana min anaar naarta xadiidkan waa xadiid qiimo badan waana runtii dadka in lagu booriyey in hal xadiid kooba ha noqdee in nabigeena dadka laga gaarsiiye ayadoo ha noqote laisku booriyey waa lagaba maarmaan laakiin waxaa muhiima markii aan qaybta hore soo daliishano balliquu canii walow aaya naga maqnaanin qaybtan dambe oo ah waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadu min annaar qofa istaagi wuxuu le balliquu canii walow aaya markuu yidhaahdo ayaa kadibna axaadiis mawduuca oo qisas makduuba ah ayu dabada ka dhacaya oo diin uu ka dhiganaya ummad uu ku wacdinaya marka waman kadaba calaya mutacamidan uma tanbas uu ku dhegi marka marka dadka ayaga loo sheego ilahina ka baqina subxana wa tacaala balliquu canii walow aaya waa sax waana arrin waa ku ammaanan yihin ragga laakiin qeybtan dambana ha ku dareera waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar arrinta ayada waa aad muhiim bay u tahay runtii dad baa dacwadooda waxay tahay balliquu canii walow aaya waa sax allah siiy waana ku mahadsan laakiin ha ku baraarugeena khatarta daba taalla inaadan weligaa ayad dadka gaarsiinin oo weligaa xadiid aadan gaarsiinin oo weligaa dadka aadan khayr u sheegin ayaa ka dhib yar inaad nabi maxamed ku been alayhi salatu salaam oo waxaanan diin ahayn aad dad diin ugu dhigto oo jiilka iyo generationka soo socda ku tarbiyayso baail iyo waxaanan diin ahayn taasaa ka dhib yar taa waxaa dhib badan in dadka ku tarbiyayso waxaan diin ahayn arrinta ayada marka runtii dadka dacwada wado oo walaalaheen jamaacat atabliiq ha ku baraarugeen arrinta iyada ah oo markay dadka balliqu cani walaa ku wacdinayaan xadiidkaas qeybta dambe waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcdu min naar kitaabka loo yaqaano xayaat saxaaba axaadiis mawduuco tiro budka ah fadaail acmaalka asagaaba sheegin intiisa badan waa daciif iyo mawduuc marka arrinta ayada ku baraarugeena riyaadu saalixiinka kaga filan oo labaatan iyo afar ah ku jira ka isaga ma iskaga dhagaarayo dadka baraan taasaa udhib yar kuwaan soomaalida waxay ku fiican inta badan kitaab riyaad saalixiinka ah, gacan midig u ah. laakiin qolyahan walaaleen hindida urduda oo dacwadan asal ahaan ayaga muxuuah ay ka soo joogtay nidaamkeeda howlaheeda uma aabayeelaan ma daciifa ma saxiixa inta badanaan ka hadlaya alaqlab dabcan dad culimo ay ku jirayaan shaki ma laha laakiin asal ahaan marka arrintaas ayada ah balliquu canii walow aaya waxaa falyatabawa maqcadu min naar naar ayaad qof ku mudanaya inuu muxuu u qasdo nebi maxamed alai slat slam inuu ku been abuurta qofka haddii uusan baranaynin oo usan dan ka lahayn oo ciddi ka hadlaysa xataa uusan macno u arkaynin mutacamidan wuu soo geli halis wey marka arrinta ayada aad ha loogu baraarujiyo walalihin ayagana ku baraarugeyna wixii ay wadano khayran allah ku garab gala xadiis saddex boqol iyo shanaad can zayd ibni thaabit radi allahu taala anu qal wuxuu yayd samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slam yaqul isagoo le nadar allahu imra'an qof allaha nuuriyo oo ha iftiimiya samica mina anaga naga maqlay xadiian xadiid naga maqlay fa xafidahu xadiidka xifdiyey xataa yubaliqahu ilaa ka gaarsiiyey dadka fa ruba xaamili fiqhin qof fiqi xambaarsan badana ilaa man qof u huwa isaga afqahu minhu ka faqiihsan oo xadiidka kaga fiican badana qofka xadiid xambaara lakiin cidaad gudbina ayaa kaga fahmi badan oo kaga mxuua barasho badan wa ruba xaamili fiqhin qof fiqi xambaarsan in nusuusti xambaarsan oo laysa bifaqihin faqiih ahnayn asna badana weyaan xadidka saddex boqol iyo lixaad can mucaawiyata alqushayri waxaa laga wariyey qala wuxu yhi qala rasul wuxu yhi sal slm waradia allahu can mucaawiya alaa hooya liyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu qofki jooga alghaa'iba qofka maqan ha gaarsiiyo xadiidka ibn maaja so sar wa xadid saxiixa xadiid saddex boqol iyo toddobaad ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala anhuma qala wuxu yh abdulahi bn cabaas qaala rasu rasulka ale wuxuu yidhi sl slm tasmacuuna diinta waad maqlaysaan ood nabi maxamed ka maqlaysaan alayhi sl slam wayasmacu minkum saxaabada hadii atiin waa lidinka sii qaadanoo idinka maqli wayusmacu miman samica minkum cid idinka maqasho taabiciintan waa laga sii qaadani diinta marka saasa laiskugu guurini nabi maxamed cala sl slam faasaxaaba faataabicuun fataba alatbaac falaima alarbac faasxaab alkutub wahaakada ilaa anaga muxuu ahaa hadda maanta aan joogna waadna soo gaare saas diinta soconaysaa silsiladaas ay diinta ku soconaysaa marka in marka diinta saas loo barto oo nin walba muxuu ahay uu qeybtiisa ka qaato diintan barashadeeda eh, gudbinteeda ku dadaalkeeda diintan baqaageeda iyo joogtaynteeda iyo inay sii jirta ay ka qayb qaadanaysaa laakiin haddii diinta lagu hadlayo wadaadado cimaamada maduduuban kaligood amaba la yidhahdo muxuu ah masaajidyaha un agteeda un halagu daayo oo ciddii dhaqaale haysatay ciddii madax ahayd ciddii waxgarad ahayd ciddii qabaa'ish hogaaminaysay ay dan ka gelino howlhoodii kale ay ku mashquulsanadan diintan tollaan baa ku dhici diintan tolaan baa ku dhici marka diintaa loo talaya hada wallahu aclam w sal ll sl abdi rasul mustafa